alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bni abi jamra ayaynu ku soo jiray eh, xadiiska intaynaan bilaabin mas'ale ku tacalluqda xadiiskii hore eh, waa xadiidkan ku saabsan atixiyaadka ku saabsan waxaa jirta sidaynu shalayba sheegnay siiqooyin kala duwan oo soo arooray oo saxaabada qaarba si ay u soo wariyeen qaarna waa ishaarnay oo xadiiskii ibnu cabaas baa ka mida kii caaisha ka mida kii cumar baa ka mida kii abi muuse ka mida kan cabdullaahi ibn mascuud aynu joogno ayaa ka mida alfaadaha axaadiista ku soo aroortay ee ku saabsan atixiyaadka furuuq baa u udhaxaysa waxyaalahi ku kala duwanye bacdu ahlicilmi waxay mareen talfiiq ariiqa la yidhaahdo dariiqadaas waxay tahay waa in axaadiistaa la ysku dhex guro oo bimacnaa markauu doonayo qofku atixiyaadka inuu akhriyo masalan kanoo kalea asal ka dhigtay riwaayaadka axaadiista kale alfaadda ay kordhisay ee siyaadisaa la soo qaadayaa kanaa la dhex gelinaya lagu dhex gurayaa si alfaaddii aan waxba looga tegin waxaa soo baxaysa dariiqo dheer oo aan xadiisnaba ku soo aroorin laakiin laga kulmiyo layskaga soo kuray axaadiista kala duwan ee atixiyaadka ku soo arooray sidaasoo kale culammadaasi waxay samaynayaan inay kayfiyadaha soo arooray ee salaatu alibraahiimiya iyadana sidaas si lee ku sameeyaan talfiiq waa isku dhex guraan mawduuc keliya wixii ku saabsan inay saas sameeyaan dariiqada caynkaasa culammada muta'akhiriinta qayb ka mida ayaa yeeshay ahlucilmiga qaarkoodna waa diideen waxaana saxan inaan la ysku dhex gurin ee marba mid lala yimaado oo marba sidii xadiis ku soo aroortay lagu camal falo atixiyaadka mar la akhriyo kan cabdullahi bn mascuud mar la akhriyo ka ibnu cabbaas mar la akhriyo ka caaisha mar la akhriyo ka abi muuse yacni wahaakada waxaa la mida salliyada kayfiyadaha kala duwanee u soo arooray iyo xataa adkaaraha isku mawduuca ku saabsan waxaa jira dikri isku mid ah laakiin alfaadaha qaar farqi u dhexeeya culamada dariiqada talfiiqa ah ashyaada qaarkood ka martay sida salaatu libraahiimiya iyo adkaaraha qaarba waxaa ka mid a ah alimaam nawowi culamada markaa diidayna waxaa ka mid a ah, eh, ibnu taymiya iyo ibnu kasiir iyo waa diiday iyo culamo kaleba xataa bacdu shaaficiya sida adraci oo kale isaga laftiisa waa diidaya in talfiiqa la sameeyo saa la isugu dhex guro waxaanay yidhaahdeen dariiqada talfiiqa dee lagama hayo nebiga calayhi salaatu wasalaam mid ay xadiis ku soo aroortayna ma aha axaadiistana munaasabaad kala duwan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey xataa majlis keliya inay tahay aynay caddayn dee laysku dhex guraa sax ma noqonayso waayo naqli looma hayo nebigu dariiqadan dheer ee caynkan ah ee murafaqada ah inuu isagu sameeyey oo sidaa u akhriyey mid laga hayo maaha saas aawadeed laguma samaynayo talfiiqa ibnu kasiirku wuxuu ku sheegayaa tafsiiru suurati alaxzaab walcanhum lacnan kabiira mawdicaa markuu maraayo ayuu wuxuu odhanayaa laba qiraa'o waxaa la akhriyey kabiiran iyo kaiiran waa laba qiraa'o dabeedna munaasabadaasuu ugu yaro baxaya xadiiskii ku saabsanaa innii dalamtu nafsii dulman kaiiran lafdi kalena ku soo arooray kabiiran iyo culammada qaar inay yidhaahdeen labada waa la kulminayaa oo waxaa la odhanayaa innii dalamtu nafsii dulman kaiiran kabiiran si lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu kuu seegin markaasuu ibnu kasiir wuxuu odhanayaa sida mawdican kabiiran iyo kaiiran labadaba loo akhriyey jamciguna aanu bannaanayn oo aan la odhan karin walcanhum lacnan kabiiran kaiiran ayaa dikriga la soo wariyeyna labada aan loo kulmin karin qur'aanka labada qiraa'ad mid akhrinaysaa kaiiran waa la akhrin karaa kabiiranna waa la akhrin karaa markaad mid walba qiraa'adiisa akhrinayso laakiin labadii inaad kulmiso mar keliya dee nebigu ma kulmin calayhi salaatu wasalaam inaad kulmisaana dee kuma bannaana sidaa qur'aanka qiraa'aadkiisii aanad u kulmin karin walow laba lafdi oo kala beddela haba ahaatee ya kaiiran iyo kabiiran aan la ysugu dari karin mawdic keliya la wada karin sidaasoo kalea kasiiran iyo kabiiranna aan markaa dikriga soo arooray loo kulmi karin ashyaada kale inuu ishaarayo wax ka mida oo aan filayaa kole waqti hore ay ugu ma raajicin hadda marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal adkaaraha soo aroortay mid walba mowdiciisa ayaa la akhriyaa laakiin talfiiq in la sameeyo waa lagu fiican yahay xadiiska laba boqol iyo shan iyo konton can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal ina allaha caza wajalla kataba cala bni aadama xadahu min azina nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha caza wajal allaah caza isagaa qaaliba oo gacan sarreeye wajalla isagaa weyne kataba cala bni aadama wuxuu u qoray oo u qadaray ina aadam xadahu min azina dheeftiisa ayuu u qoray oo marka waxa weeye min azinaa xaal markaa zina ay tahay dheeftaasi xaalay zina tahay adraka dalika laa maxaala waa haleelayaa daalika kaas laa maxaala culamada qaar waxay taqdiir baa la qadarayaa macnuhu u dhacaayo ay in kataba lahu dalik adraka dalika laa maxaala hadduu u qadaray yacni qaybtaa zinada ah adraka daalika waa haleelayaa kaas oo markaa zinada ah laa maxaala lagama maarmaan bay tahay inuu haleelaayo nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam fazina alcayni annadar isha zinadeedu waa eegista yacni xaaraanta lagu eego oo dumarka indhaha lala raaco wa zina lisaani nutqa carabka sinadiisuna waa ku hadalka dembiga lagu hadlo oo wixii zinadii ku tacalluqaayay ama sababaaye lagu hadlo wannafsu tatamanna dalika wa naftuna waa jeclaysataa wa tashtahii waa jeclaysataa waa cadfu tafsiir waa cadaf yacni markaa tafsiir looga jeedo oo macnihii lagu caddaynaayo waalfarju yusadiqu dalika wa yukadibu xubinta tarankuna yusadiqu dalika kaa waa rumaynayaa oo zinadiibuu kaga dhabaynayaa yusadiqu dalika kullahu dhammaantii waa rumaynayaa wa yukadibuhu waana beeninayaa waxaa loo jeedaa marna waa beeninaya wa aw yukadibuhu ama waa rumaynaya ama waa beeninaya waawgana layaha waa bimacnaa aw xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay zinada muqadimaadkeedu inay ka dhigantay zino ka dhigan katabana waxaa looga jeedaa qadara oo kitaabadu waa kitaaba qadariya kitaabadu waxay noqotaa kitaaba sharciya oo xukun sharciya laga qaadanayo iijaab ah ama waajibin ah iyo kitaaba qadariya oo laga tilmaamayo in qadar ahaan loo qoray marka bini aadamka waxaa loo qoray oo loo qadaray dheeftiisa yacni zine ah ayaa loo qoray yani waxa uu zina ka asiibayo taasaa loo qoray dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in indhaha zinadoodu tahay eegmada inay tahay eegmada la eegaayo waxaan xalaasha ahayn xaaraanta ah haddii marka xaaraantii lagu eego inay tahay nooc zinaa carabkii haddii lagaga hadlo waxaan bannaanayn inay tahay nooc zinaa ama sinada muqadimadeedii inay zina tahay oo waxa weeye markaa ay zine noqonayso riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan gacanta zinadu inay tahay taabashada markaa inay tahay taabashada inay markaa zina u tahay wakada markaa socodka loo soconayaana waxay noqonaysaa xaggii marka waxawan yani dembiga loogu soconayaana inay tahay iyaduna nooc zina ah oo zinadii addimada marka ay tahay ayay markaa noqonaysa saas ayay noqonaysa marka waxaa laga soo qaadayaa wixii dariica u ah zinadii oo zinadii sababaayay xukumka zinada inay leeyihiin marka zinada xaqiiqigii laakiin waxay ku dhacaysaa taweyn bay ku dhacaysaa taweyn ayay ku dhacaysaa culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waxyaalahan eh, iyagu zina male ilaa madaahibta qaarkood ay gaadhsiiyeen qofka haddii la yidhaahdo zanat yaduk gacantaadaa sinaysatay waaba qadfi oo gacantaadaad sinaysatay waxay la mid tahay bay yidhahaan waad sinaysatay ya waayo gacanta khusuuskeedu zina ma leh qofkana waxaa ka dhacay camal ahaan uu sameeyo in gacmihiisa loo tiiriyaa waa dhacdaa calaa kulli xaal qowlkaas waxaa ku sugan nadar oo in la yidhaahdo qadfi ay noqonaysaa sax ma aha way cibaarada dee ixtimaal baa ku jira xadiiskanna waxaa lagu hayaa iyadoo zina lagu itlaaqay oo lagu magacaabay indhihii marka lagu eego xaaraanta inay zina tahay gacantii marka lagu qabto markaa shay yacni xaaraana lagu taabto inay markaa tahay zina inay tahay xadiiska waa ku jirtay riwaayaadkiisa gacanta waxa u zina ah waxa weeye albatshu qabashada la qabanayo sidaas aawadeed yacni gabadhii ajnabiga ka ahayd yaan ku xalaasha ahayn inaad dee taabataa oo qasdan u taabataa kuuma bannaana waxay noqonaysaa mid xaaraan ay midaan ku bannaanayn weeye in la yidhaahdo waxa weeye waa karaahiyana munaasib ma ah waa karaahatu tansiih haddaan markaa shahwe looga jeedin laakiin qasdan loo taabanaayo insaan la yidhahdaa mid munaasiba ma aha ee adiladu waxay tilmaamaysaa taabashada la taabanayo qasdan loo taabanayaa inay tahay mid aan bannaanayn oo xaaraan aynay tahay saasay markaa adilada laga qaadanaya sida xadiiskan riwaayaadka kusoo arooray ee sheegaaya gacmaha inay markaa zina u tahay albatshu taabashada inay markaa zina u tahay iyo sida axaadiis kale oo iyaduna saasoo ah, kale ku soo aroortay sida axaadiis kale oo mawduuca ku aroortay sida xadiiska tilmaamaya la an yucana fii ra'si axadikum bimikyatin min xadiidin khayru lahu min an tamasahu imra'atun laa taxilu lahu xadiiskuna waa haabit waa sugan yahay jamac culamada ka midna waa saxiixiyeen wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay oo yidhi irbad bir ah qofka in madaxa laga geliyo waxay u dhaantaa oo uga roon tahay inay taabato gabadh aan u xalaal ahayni laba lafdi buu ku soo array xadiiska xagga dambe min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu iyo min an tamasahu imra'atun laa taxilu lahu oo marna taabashadii isaga loo nisbaynaayo marna loo nisbaynaayo gabadha lafteeda yaa inuu taabto gabadh markaan u xalaal ahayn waxaa u dhaantaa irbaddaa birta ah in madaxa laga geliyo iyo inay taabato gabadh markaa aan u xalaal ahayni waxa u dhaantaa in irbad bir ah madaxa laga geliyo marka cibaarada ku saabsan min an yamassa imra'atan laa taxillu lahu e, bacdi baa doonay inay awilaan oo yidhaahdaan waxa weeye masiga loogama jeedo taabashadii caadiga ahaydee waxaa looga jeedaa kinaaya can iljimaac in galmo laga kinaayoonayo laakiin riwaayada kale ixtimaalkaas waxa weeye waxay tahay mid ayna aqbali karinba nasig waa soo arooray nusuusta iyadoo ay tahay laga kinaayoonaayo galmada laakiin marka sidaa laga kinaayoonayaa waa marka ninka loo isnaadiyo isaga loo tiiriyo ficilku inuu ka dhacay laakiin riwaayada kale saxiixadii maxay sheegaysaa min an tamasahu imra'atun laa taxillu lahu in qof dumari taabato aanu xalaal ahayn arrinka ku saabsan waxa weeye jimaaca ayaa marka la sheegaayo waxaa loo isnaadiyaa ninka ayaa loo isnaadiyaa yani qofka dumara eh, looma tiiriyo eh, xadiiskan marka wuxuu sheegayaa muqadimaadkii zinada in zina lagu itlaaqay saas aawadeed in la yidhaahdo zinadii tii weynaydunbay u dhacaysaa dee xadiiskan baa khilaafaya sidaas aawadeed eh, zanat yaduka haddaanu ku fasirin marka waxa weeye wax ixtimaalkii ka saaraya oo inuu sida kale u jeedaa aynay sugnaanin mid ay qadfi noqonaysa maaha calaa kulli xaal xadiiskanna min an tamasahu imra'atun waxay isaguna uu daahir ku yahay in laga tilmaamayo taabashadii caadiga ah oo aan galma looga jeedin waayo galmada looma isnaadiyo markaa qofka dumara oo marka waxa lama yidhahdo nin bay u galmootay laakiin ninka waa la yidhahdaa qof dumar u galmooday marka ficilka jimaacu cidda loo isnaadiyaa waxay noqotaa markiisa markaa ninka markaa sidaas aawoodeed min an tamasahu imra'atun laa taxilu lahu waxay daahir ku tahay in laga tilmaamaayo taabashadii caadiga ahayd in laga tilmaamaayo ayaa markaa laga qaadanayo aan galma looga jeedin taasna waxay caddaynaysaa yacni dumarka ajnabiyaadka inuu ninku iska taabtaa ama iyadu taabataa inay ahayn mid bannaan ayaa markaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya waxyaalihii zinada sababayana in laga fogaado marka horeba laga dheeraado ayaa laga qaadanaya siduu allahba uu yidhi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum xubnihiinna taranka ilaaliya intaan la sheegin waxaa laga hormariyey indhihiinna laabto xaaraanta ka laabta marka waxa weeye sida markaa dumarkii ajnabiga ahaa aanu indhaha ula raacayn oo loogu diidaayo ayaa muqadimaadkii kale ee zinadana loogu diidaya yani waxayna sababi kartaa fitna ayay markaa sababi kartaa wanafsu tatamana wa naftu way jeclaysataa waana tamanidaa iyadana taasaa zina uga dhigan laakiin zinada weyni waa maxay zinada weyni ee xaqiiqiga ahi waa inay markaa xubinta taranka ka dhacdo waalfarju yusadiqu dalika kullahu wa yukadibu xubinta taranku marna waa rumaysaa marna waa beenisaa macnaha markaa xadiisku sheegayaa saas yadaa weeyaan waana digis laynoga digaayo zinada laynoga digaayo ama xadiiska uu soo aroorinayo sheikhu oo sharaxa ku soo aroorinaayo shaarixa ahi oo ku saabsan eh, zinadu inay waxaweeye eh, lix ciqaabood ay leedahay saddexna adduunyada saddexna aakhiro xadiiskaasi ma sugna oo nebiga calayhi salaatu wasalaam mid waxaweye ka sugan ma aha markaa sidaas aawadeed lama cuskanayo laakiin zinadu inay kabaa'iru dunuub ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa kow xadka loo yeelay azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda waxaa laga qaadanaya waciidada gaarkae ku soo arooray oo dadka sinaysta aakhiro in la cadaabaayo moofo naara lagu ridaayo iyaduna waa cuquubo maqsuusa soo aroortay waxaa laga qaadanaya iimaanka in loo diido laga nafiyey laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min ma sinaysanaayo ka sinaysanaya isagoo muumina ma sinaysanayo oo bimacnaa wasfigii iimaanku ee kaamilka ahaa kamaalahu lwaajib kamaalkiisii waajibka ahaa uu ka maqan yahay ou naaqisuliimaan yahay ayuunbaa zinadu ka dhici kartaa laakiin isagoo iimaankiisii waajibka buure u yahoo u dhammaystiran yahay zinadu markaa kama dhacayso zinadu kama dhacayso waxaana soo aroortay ruuxu marka waxa weyaan zinaysanaayo iimaankii waa laga saaraa dabeedna wuxuu noqdaa sidii wax markaa dul hadhsanayo kale ayuu noqdaa dabeedna markaa uu zinadii ka tago markaasaa loo soo celiyaa xadiiskaasna macnihiisu maaha oo lagama qaadanaayo wuu gaaloobo milladii waa ka baxay muraadku ma aha oo nafyiga iimaanka la nafiyo oo nusuusta gudaheeda ay dhacdo iimaanka in cid loo diidaa waxay u dhacdaa laba siyood nafyu aslihi iyo nafyu kamaalihi alwaajib in asalkiisa la nafinayo laleeyahay xabad iimaanaba ma leh adnaa qadrin min aliimaan kuma sugna in looga jeedo laga tilmaamayo ama waa gaal ama waa munaafiq nifaaqiisu ictiqaad yahay wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wabilyowmi alaakhir wamaa hum bimu'miniin asalkii iimaanka markaa laga nafinaya asalkii iimaanka ayaa loo diidayaa marna waxay u dhacdaa in kamaalkiisii waajibkaa loo diidaayo laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan male midaan ammaano lahayn wallaahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidii wa waladihi waannaasi ajmaciin laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min waxaa loo jeedaa iimaankii kaamilkahaa ee waajibkahabaa ka maqan kaamil markaynu leenahay kamaalku waxuu u qaybsamaa kamaal mustaxab ah oo sunno ah iyo kamaal may dhicin nusuusta marnaba in iimaanka loo nafyey oo loo diiday oo layidhi yidhi iimaan male iyadoo loo jeedo ee dhammaystirankii iimaankaee mustaxabkahabaa ah ka maqan iyadoo looga jeedaa nusuusta kuma soo aroorin aslanba sida culamada muxaqiqiinta qaarkood ay tilmaameen oo ka mid yahay sheikhulislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi uu ku sheegay macno faasidna waa ka dhalanayaayo haddii la yidhaahdo kamaal mustaxaba iimaanka loo nafyin karaa waxaa ka imanaysa cid walba martabo iimaanoo ka kamaal badan cid ku sugani hadday jirto in iimaankii laga nafyin karo waayo kamaal mustaxabo ka maqan baa jira waxaa ka iman karta markaysaa saxaabada qaar baa laga nafyin karaa waayo darajaday saxaabada kale ka gaadhin kama gaadhin ya saxaabadii marka waxa waagii dambe soo islaamaha laga nafyin karaa baa ka iman karta waayo saabiqiintu halkay ka gaadhin kama gaadhin bacdu saabiqiin baa markaa laga nafiyin baa ka dhalan karta waayo ahlu badrin halkay ka gaadheen kamay gaadhin bacdu ahli badrin baa laga nafiyin karaabaa ka dhalan karta waayo casharatu lmubashariin biljanna meeshay marka kamaalkooda iimaanka mustaxabkii uu gaadhay may gaadhin bacdu cashara laga nafiyin karaabaa ka dhalan karta waayo khulafadu halkay ka gaadheen kama gaadhin bacdu lkhulafaa baa laga nafiyin karaabaa ka dhalan karta sidaa u wad xataa abubakar iyo cumar baa laga nafiyin karaabaa ka dhalan kartaa waayo kamaalkay nebiyadu ka gaadheen iimaanka dee kamay gaadhin yani ma isma taagayso weliba isma taagayso oo darajada ugu fadliga badan iimaanka marka laga eego ilaa laga gaadhaayo ciddii kale in laga nafiyaa laazim noocaasaa ka dhalanaya waa laazim baatil ah ya waman lazima minhu baatilun fahuwa baatil waxay baatil ka laazimana waa baatil marka saas aawadeed iimaanka marka la nafyinaayo loo diidaayo waxaa loo jeedaa kamaalkiisii waajibka ahaa baa laga nafinayaa oo qofku wuxuu noqonayaa eh, mid ahlu wacdigii ka baxaya oo min ahli waciid ah oo mucaradun lilcuquuba oo ciqaab u bandhigan yacni saasuu markaa noqonaya saas aawadeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi markuu ka hadlaayay kabaa'irta waxaa ka mid ah dembiga kabiirada waxyaalaha lagu garto nafyu iimaan in iimaanka laga nafiyaa ka mid a ah. yacni waxaweye saasuu yidhi calaa kulli xaal inuu kollay cisyaan ka imanayo wixii iimaanka loo nafiyey inay cisyaan tahay iyada shaki kuma jiro tan ixtimaal baa ka sugan kabiira ma noqonaysaa mid kastoo iimaankiisa la nafiyey ya mise waxa uu aqbali kartaa inay ashyaada qaarkoodna muxaramaad kabaa'ira noqdaan qaarkoodna muxaramaad sakaa'ira noqdaan bay aqbali kartaa taasi waa mas'ala ukhra laakiin isaga sheikhu wuxuu u qabaa inuu waxa weeye shay kastoo iimaanka loo nafiyey inuu yahay dembi kabiir ah aanu sakiiro noqon karinba Hmm. amaal mustaxba isaga daa laakiin sakiira xataa inaanu noqon karin ee uu yahay marka waxa kabiira xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa camalka jawaarixda tasdiiq iyo takdiib in lagu sifayn karo qolyaha murjicadu markay iimaanka ka hadlayeen waxay yidhaahdeen iimaan waxaa la yidhaahdaa tasdiiq baa la yidhahdaa markaasay tasdiiqi waxay yidhaahdeen tasdiiqa waxaa lagu sifaynayaa dee qalbiga ama waxaa lagu sifaynayaa tasdiiqa qalbiga iyo carabka ama odhaahda odhaahdii waa u rumeeyey waa la yidhaahdaa qalbigana waa ka rumeeyey waa la yidhaahdaa laakiin jawaarixda yacni tasdiiq marka waxaa laguma sifeeyo camalka jawaarixdu tasdiiq ma ah saas aawoodee tacriifkii iimaanka camalka jawaarixdu soo gudageli maayo bay yidhaahdeen warka noocaasi waa war kalad ah ahlucilmiga qaarkood tacriifkooda marka hore iyagaan raacin oo tasdiiq iimaanku weeyaan marka hore may odhan laakiin waxay yidhaahdeen fardan wa taqdiiran saa sheegteen haddii laga soo qaado oo imaamku inuu tasdiiq yahay sidaa laga soo qaado niqaash baa ku jire ma aha in waxa weeye camalka jawaarixdu inaan la odhan karin waa tasdiiq maaha camalkii jawaarixdu tasdiiq waa noqdaa in camalka jawaarixdu tasdiiq noqonayana waxaa u daliila xadiiskan baabaa u daliila waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibu xubintii taranka baa la yidhi waa u rumaynaysaa ama waa ku beeninaysaa waa tasdiiq jawaarixdii lagu sifaynaa ya asarka xasanulbisri laga soo wariyeyna waa ku tusinaya bay yidhahdeen laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walaakin maa waqara fi lqalbi wasadaqathu lacmaal marka xadiis iyo asal baan u haynaa bay yidhaahdeen in waxa weeye markaa camalka jawaarixdu tasdiiq inuu yahay xadiidka laba boqol iyo lix iyo konton can ibni cumara can inabiyi sala allahu aleyh wasalam annahu nahaa an yuqaama arajulu min majlisihi wa yajlisa fiihi aakhar cabdullahi bni cumar wuxuu sheegay can inabiy sala allahu aleyh wasalam isagoo nebiga ka sheegaaya annahu nahaa inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam an yuqaama arajulu in ninka la kiciyo min majlisihi makaanka uu fadhiyey in laga kiciyo inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wayajlisa fiihi aakharu dabeedna mid kalena uu fadhiisto meeshii walaakin tafasaxuu wa walaakin yuqaalu ha yeeshe waxaa la odhanayaa tafasaxuu isu ballaadhiya wa tawasacuu isu ballaadhiya yacnii isu waasiciyaa la odhanaya xadiiskana iyo muslim ayaa soo wariyey tafasaxuu iyo tawasacuu ma isku macnaa culamada qaarkood bay isku macnay ka soo qaadeenoo waxay yidhahen waa catfu tafsiir catfu tafsiir weeyo macnuhunbuu sii fasirayaa sii caddaynaya culamada qaarkoodna laba macne inay ku kala xambaaraan bay dooneen marka culamada qaar waxay ku xambaareen tafasaxuu iyo tawasacuu in laga kala tilmaamaayo midna is-ururiya oo si majiiran u fadhiista si waxaweeye meel u bannaanaato qofkii doonaa u soo galo midna waxay ku xambaareen qofka soo gala u waasiciyo u banneeya oo midna shaksi makhsuusoo markaa yimi baa laysu durkayaa si markaa boos loogu banneeyo ya midna waxa weeye marka horea markaa laysmajiiraya lays ururinayaa si meeshii fakadii uga bannaanaato ciddii doontaa usoo geli karto culamada qaaroo labadaa macno ku kala xambaari waa jiraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan waa cadfu tafsiir waa isku macne labada erey way isfasirayaan oo cadaf leeya cadfu tafsiir baa jira inta lafdi la sheego lafdi kaleo la macnaa laga daba keeno si loogu sii caddeeyo saynu ku soo aragnayba xadiiskii hore wanafsu tatamana watashtahi watashtahi waa catfu tafsiir macnaha horaa lagu sii caddaynaya meelaha mubaaxa aan la kala lahayn sida masaajidoo kale waxaa loogu kala xaqnimo badan yahay sida loo soo kala dheereeyay culamadu yidhahdeen xadiisna waa la soo wariyey macnaha sheegaayo man sabaqa ilaa man lam yasbiq ilayhi muslimun fahuwa axaqu bihi abu daawuud sunankiisa ku soo wariyey inkastoo culamada qaarkood ay yidhaaheen maqaal baa ku sugan sida sheekh albaani qof kastoo u soo dheereeya meelaan qof muslimi uga dheerayn isagaa dadka kale uga xaq leh macna ahaan sidaas inay tahayna culammadu waa isla ogolyiin oo masjidka dee makaanka sideeda loogu kala xaq leeyahay waa imaamku dee halka mawdica dadka laga tujinayo anaa kaaga dheereeyey cidima odhan karto halkaa looma sina ya imaamka dee cidda dadka tujinaysa weliba khaas ahaan imaamka raatibta ah baa u xaq leh qof kale anaa kaaga soo dheereeyey intuu iska fadhiisto ma odhan karo hadduu yidhahdana waa laga kicinaya amaakinta kale ka warran allele bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen shiikha darsiga dhigaa ama qur'aanka dadka baraya ama dadka u fatwoonaya ama darsi u dhigaya mowdicii muctaadka ay ahayd inuu dersiga u fadhiisto ama fatwada ama qur'aan barista isagaa u xaq leh hadduu qof kale ka fadhiisto wuu ka kicin karaa taana ahlucilmiga qaarkood baa tilmaamay wixii kale waxay noqonayaan inay dadku u siman yihiin ayay noqonayaan xadiisku markaa wuxuu sheegayaa qof hadduu markaa waxa weeye fadhiisto inaan laga kicin qof hadduu fadhiisto inaan laga kicin taana hal mas'alo laga reebay waa jirtaa halkaa masalo waa maxay ruux baa meesha fadhiyey dabaddu u yaro baxo ama xaka iyo waxbuu soo tufayey ama weysadaa ka jabto wuu soo weysaysanayey dan yar oo saasoo kale u yaro kacay dabeedna waa soo noqday meeshiioo mid ka fadhiistay buu arkay wuu ka kicin karaa waxa u yaallaan ama yana u oolin xaladacaynkaasa meesha anaa fadhiye iga kac waa odhan karaa kan kalena inuu diido maahay waa inuu uga kaca waa inuu uga kaca taasna culammadu waa tilmaameen oo xadiis baa ku soo arooray sheegaya qofkii meel fadhiyey oo ka yara kaca oo soo noqdaa isaga u xaq leh xadiis macnaha tilmaamaya jira marka xadiiskaasay u cuskadeen ahlucilmiga saa sheegay ka waran qofku hadduu wax iska dhigto meesha kuma sugnayn kuma sugnaysan ma fadhiisan wuu soo socdo alaab buu dhigtay ama sijaayad buu dhigtay ama wax kaluu dhigtay dabeedna waaba iska tegayba suuqu iska qabtay ama meel kaluu iska fadhiista taas culammadu aad iyo aad bay u diidaan meesha hadduu fadhiyey waa macni laakiin haddaanu meesha fadhiisanba kuma sunnaysan ma fadhiisan yacni waxa weeye bes wuxuu dhigay uun alaab buu dhigay ama loo dhigay waddannada qaarkood waxaa la sameeyaa ilmo yar baa sijaada loo soo dhibaya odhanaya halkii i sii dhig markaasuu soo soconaya meesha u dhigaya dabeedna waa iska tegaya gurigiisuu iska joogaa danihiisuu iska wataa wuxuu imanayaa goor dambuu imanayaa intuu soo socdo deedna halkii sijaayadda loo dhigay ayuu hadhow fadhiisanaya ya calaa kulli xaal ashyaada noocaasa ah, ahlucilmi waa diideen waxaana yidhaahdeen waxay noqonaysaa khasbi inuu meeshaa boobay dadka ka dhacay inuu khasbi sameeyey oo meeshaa dadka ka dhacay ayay markaa noqonaysa laakiin hadduu meesha fadhiyey oo deedna ka yaro kaco id wejay leedahay yani daliil baa loo hayaa ruux sharaf laa yimi oo dadku aad u qadarinayaan inuu cid ka kiciyo oo yani marka uu meeshii fadhiisto saa'iq ma aha allahuma ilaa dee qof markaa waxaa weeye aan saalix u ahayn meesha ilmo yaroo sabiyo aan salaad garanayn masafka la gelinayn ka noocaasoo kale in laga saaro wey ya waayo ictibaar ma leh ilmo yaroo sabi aan mumayis ahayn oo laa acrif asalaa salaad aan garanayn yaani safkii waaba goynayaa meesha inuu galana ma aha xataa safka hore hadduu fadhiyo yacni munaasib waxa u ah in laga saaro in loo daayana ma ahaba in loo daayo ma aha waayo meesha xaq kuma leh mar haddaanu salaad sharciyo quman aanu tukanaynin salaadiina aanu garanayn ilmaha yar iska jees uu yahay hadduu doono iska sheekaynaya yani waxa weeye wax salaad kaga jabto iyo wax marka waxaani weysa kaga jabto iyo si loo tukado midna aan garanayn yani waxa weeye eh, ka noocaas ahi yani cibro ma leh mana noqonayso in cid laga kiciyey waxay noqonaysaa waxa weeye kicinta laga kicinayo eh, mid waxa weeye markaa eh, dee marka munaasibo yani safkii la hagaajinayo safkii inaanu kala go'in la doonaayo man wasala safan wasalahu allah waman qataca safan qatacahu allah dadka waalidiintahayna waa inayna soo kaxaysan carruurta yaryar ee aan salaadda garanayn hadday dhacdo inay soo kaxaystaan safka waa inayna gelin mar haddayna salaad garanayn waa inuu markaysa markaa waxaan fadhiisiiyaa halka ka dambaysa ama halka gidaarka uu yidhahda halkan fadhiiso aabe yani waxa weye dabeedno marka isaga agtiisa ku tukadaan laakiin safkii aanu gelin safkii hadduu geliyo safkii buu kala goynayaa ila ruuxani tukan maayeen wuxuu halisu yahay waciidku inuu ku dhaco waman qataca safan qatacahu allah ya yani waxa weye ta noocaasa marka iyaga in loo daayo ma aha ruuxii kale in laga kiciyo mid waxa weeye bannaan ma aha nahaa an yuqaama arajulu min majlisihi wayajlisa fiihi aakhar ta meeshii laga kiciyo mid kale inuu mid kale fadhiistaa ka fadhiisanaya ha ahaado kii ka kiciyey ama ku kale ha ahaado looga kiciyey dadka qaarkoodna waxaa dhici karta inay iyagu ka kiciyaan dadka qaarkoodna waxaa dhici karta inaan iyagu ka kicin laakiin nakeen anaa meel ku gelinayo dabeedno markaysaa mid uga kiciyo ya waxa weeye eh, ta noocaasi waa mid eh, manhi ah oo waxa weye laynaga reebay weeyaan ka warran hadduu qofku yidhaahdo halkan anaa caadadaydu ahaatay inaan ku tukado oo muddo intaa la-eg baan ku tukanayey marka sidaas aawada iiga bay waxaa la odhanayaa mar haddaanu markaysa markaa sharcigu meeluu ku gaar yeelay aanu ahayn ya mawdican anaa ku tukan jiray oo intaasoo sanaan ku tukanayey ee iiga baydh dee kuma yeelanayo dadkana ugama xaqnimo badnaanayo mawdic keliyana qofku inuu laasimo waaba laga fiican yahayba xadiis baa ku soo arooray sheegaaya in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin sida awrku meel u fadhiisto oo kale ha u fadhiisanina masjidka yacni tulidda geela waxaa la yaqaanaa mawdic keliya keliyay caadaysataa ya halkiibay deedna timaaddaa halkiibay fadhiisataa awrkaasi gelgelinta meel buu ka fadhiistaa si mucayanna waa u jeestaa saas waa sida caadada ee awrku sameeyo saasoo kale nebigu ha samaynina ah nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya oo meel keliya miduu marka iska laasimo sida awrkoo kale yaanu noqonin waxaa la doonayaa marba meel meeshii kuu suuro gasha inaad safka ka gasho masalan safkaa horead ku tukataa cala sabiil mihaal mawdic mucayana ha laazimin ya mar koonaha gal mar koonaha kale gal mar meesha dhexa gal marba meeshii kuu fududaata ka gal laakiin mawdic keliya inaad laasimtaa ma fiicna xadiiska caynkaa ku soo arooray nahayine meel keliya inuu laazimo ruux xadiiska reebaya ee saa ku soo aroorina sheekh albaani waa quweynaya jira kolley taas su-aashaas ku saabsan qofku qofku ixtiraamayo safka ma uga bixi karaa waa masale ay culamadu yidhahdaan aliihaar fi lqurab yacni inuu qofku waxyaalihii qurbada ahaa ama cibaadada ahaa rabbi loogu dhowaanayey naftiisii naf kale uu ka doorbido oo uu hormariyo ha ahaado waalidkii baa yimi markaasuu safkii uga baxay ya yani ruuxu ixtiraamaya ayaa yimi oo markiisa marka caalim ah dabeedna markaas uga baxay waxa yimi yani cidu calaa kulli xaal qadarinayo ayaa markaa timi dabeedna safkiibu uga baxay ma samayn karaa mise ma samayn karo ahlucilmiga badankoodu waxay yidhaahdaan alithaaru fi lqurabi makruuh waxyaalaha qurbooyinka in ithaar la sameeyo naftiisii naf kale qofku ka hormariyo oo u doorbido naf fadiilo ay tahay yacni diini ah ya ama sawaab ilahay agtiisa laga helayo waxa weeye waa mid karaahiye ah xaraan ma aha laakiin sida qofka kale ugu baahan yaho isaguna ugu baahan yahay khayrkiina waxa la amray in loo beretimo falyatanaafas ilmutanaafisuun wasaaricuu wasaabiquu yacani waxa weeyaan musaabaqada iyo musaaracada iyo tartanka iyo tanaafuska la amray ya midkiin haddaanu marka waxa weeye haddaa ogaan lahaydeen maa fi ladaani wasafi alwal adaanka addimaadda iyo safka hore waxaa ku sugan ee khayra dabeedna marka waxaway midkiin aanu heli lahayn ilaa an yastahimuu calayh inay u qori tuurtaan mooyaan lastahamuu calayh way u qori tuuran lahaay marka ixtiraamu qofkii u ixtiraamayo inuu uga baxo waa karaahiya yidhaahdeen waa in loo kala dheereeyaa haddii uu ruuxu uga dheeraynaayo oo isagu uga horreeyey yacni waxa waa inuu galaa laakiin inuu uga soo baxo ma aha bay yidhaahdeen aarka culammadu siday yidhahdeen waa saas wey iihaarka waxaa la fadilay waxyaalaha adduunyada ah wa yu'hiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa laakiin baabkan qurbooyinka waxay yidhaahdeen waa karaahiyo waa laga fiican yahay inuu iihaar sameeyo ya waayo in loo tartamaa la amray sheikhulislaam ibnu taymiya isagu ra'yi ka duwan ayuu cabiray taas oo iihaar fi lqurab oo waxau yidhi ciduu ixtiraamayo oo qadarinayo yacni waxa weeye inuu uga baxo ta noocaasi karaahiye ma aha waxaanu helayaa sawaab buu markaysa markaa ka helayaa sawaab ayuu markaa ka helayaa waxaan laga yaabaa inuu ka eegaayo eh, in loo bandhigay yacni waxa weeyaan iisaar inuu sameeyo laa uuhiru binasiibii eh, minka axadan aw kama qaal macnihii tilmaamaayey dee haddaan arrinkaasi marka ahayn arrin furan looma bandhigeen yacni looma bandhigeen yani saas oo kale marka taas waxa weeye calaa kulli xaal isagu wuxuu tilmaamay inaanu karaahiye ahayn hawaabna marka uu ka helayo wajhatu nadarkiisa saasuu tilmaamay lakiin akarka culammadu sida kale ayay tilmaamaan waxaynse masalada hore ka reebaynaa haddii waxa weeye waalidkii u dhibsanayo wuxuu arki jiray iyadoo marka ixtiraam ahaan waalidka looga baxo meesha ama safka looga baxo masaladanna waalidku hadduu doono ma yaqaan marka wuxuu u arkayaa hadduu uga bixi waayo cuqdad baaba waalidkii gelayso wuxuu isleeyahay ku ixtiraami maayo ku qadari maayo xaalka noocaase mafsadaasi ka imanayso waxay yidhahdeen culammadu qowlan waaxidan waa inuu uga baxaa qowlan waaxidan iyada waa inuu uga baxaa ayay markaa yidhaahdeen can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man xalafa minkum faqaala fii xalifihi billaati waalcuzza falyaqul laa ilaaha ila allah rasuulku wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam man xalafa kii dhaarta ama man xalafa ku kastoo dhaarta maada shardiyo laga dhigo ama mawsuul laga dhigo man xalafa ku kastoo dhaarta minkum xaaluu idinka idinka mid yahay faqaala yidhaahdaa fii xalifihi dhaartiisa gudaheeda uu ku dhaaranaayo ku yidhaahdaa billaati waalcuza laatiya cuzaan ku dhaaranaya falyaqul laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ha yidhaahdo laa ilaaha ila allahu ha yidhaahdo waman qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirka waman qaala ku kastoo yidhahda lisaaxibihi saaxibka ku yidhaahda tacaala kaalay uqaamirka khamaar baan kula ciyaarayaa haddaad ii timaado khamaar baan kula ciyaaraya falyatasadaq waxa sadaqadaysto sadaqada ha bixiyo xadiidka waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim xadiidkana wuxuu sheegayaa laba mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay inaan markaa asnaamta lagu dhaaran oo laata iyo cuzaa waa laba sanam oo la caabudi jiray marka dhaarashada lagu dhaaranayaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya haddii waxa weeye waxaa loogu dhaartay ay tahay tacdiim la weynaynaayo waxay noqonaysaa kufri akbar hadday tahay waxa weeye markaa mid ay sabqulisaan iyo wax la mida markaa iska tahay oo yacni caadadii hore siday ku dareertay waagii hore qabla lislaam dhaarashaday ku dhaaran jireen caadada ay caadaysteen un hadday ugu dhaarteen oo carabku ka boobay markaana waxay noqonaysaa yani mid marka laga kafaara gudaayo suuradii tacdiimkay u ekaanaysa laakiin tacdiim ugama jeedo laakiin hadduu weynayn weynanayo laata iyo cuse ugu dhaarto waxay noqonaysaa gaalnimo waayo tacdiimka sanamada la weyneeyaa waa kufri dhaarta ciddaan ilaahay ahayn lagu dhaaranayaana marka horeba waa mid aan bannaanayn oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut ku kastoo doonaaya inuu dhaartaa allaha ku dhaarto ama ha iska aamuso xadiiskaasi saxiixuu ku sugan yahay xadiis kale waxaa ku soo aroortay isaguna saxiixa ku sugan laa taxlifu biaabaa'ikum walaa bitawaaqi yani nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay cumar bnu khadaab oo ku dhaaranaya aabihi markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa taxlifuu biaabaa'ikum walaa bitawaaqi aabbayaashiin ku dhaaranina daaquudadan ha ku dhaaranina cumar bnu khataab wuxuu yihi maalintaa dabadeed marnaba carabkayga ma soo marin dhaar cidaan allah ahayn lagu dhaaranayo laa qaa'ilan walaa aasira hadday tahay inaan anigu odhanaayo iyo hadday tahay inaan cid ka soo raarayo xataa cid kama sheegin oo ma odhan hebel baa sidaa yidhi intaan marka carabkayga ay soo martay yacnii aad baan isaga ilaaliyey intaa wixii ka dambeeyey in afkayga ay soo marto carabkayga soo marto dhaar yacni markaa lagu dhaaranaayo yacni markaa aabbayaal lagu dhaaranayo ama cidaan allah ahayn lagu dhaaranaya xadiis kale waxaa lagu soo wariyey culamada qaarkood ay quweeyeen man xalafa bikayri illaahi faqad kafara w ku kastoo ku dhaartaa cidaan allah ahayn waa kufriyey ama shirki ayuu galay culamada qaarkood waxay dhahen awdu waa bimacna alwaaw kafara wa ashrak baa macnuhu dhacaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa lishaki oo lafdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu doonayay inuu ku dadaalo markaasuu kala garan waayey ma kafaruu yidhi mise ashrakuu yidhi culamada qaarkoodna waxay dhahen labadaba waa yidhi awduna waxay noqonaysaa liljamci inay awdu liljamci tahay oo la kulminaayo oo la tilmaamayo labadaba inuu yahay ayaa markaa macnuhu u dhacaya saasaa macnuhu u dhacaya marka dhaarta laata iyo cuse lagu dhaaranayaa waa shay xun weeye iyadoo ay dhaarta cidaan allah ahaynba lagu dhaaranaya ay xun tahay bay kasii xag jirtaa baabkana wax laga reebayaa ma jiro alxalif bikayr illah inuu mamnuuc yahay wax laga reebayaa ma jiro bacdu alculamaai alxanaabila ayaa waxay sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam khaas ahaan waa lagu dhaaran karaa waxaanay u nisbeeyeenba qaarkood riwaaya can imaam axmed bay u nisbeeyeen markaasaa eh, lxanaabila waxay sameeyeen inay yidhaahdaan nebiyada kalena ma la ilxaaqinayaan sida abulwafaa ibnu caqiib uu sheegay markaasaa waxay yidhaahdeen bacdi ka midii nebiyada kalena waa la ilxaaqinaya bijaamici nubuwa nubuwada ka dhaxaysa daraaddeed baa loogu gudbinaya laakiin asalkuba wuxuu yahay midaan sugnayn intaan waxba laga qiyaasan ya abit ilcarsh asmaqush aad wax ka qiyaasatee marka hore asalka sug oo daliil ku sug aladila alcaamma waa diidaysaa cidaan allah ahayn lagu dhaarto man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmud hadduu nabiga ku dhaarto calayhi salaatu wasalaam hal xalafa billah am bihayri ma allahba ku dhaartay markaa mise cidaan allah ahayn buu ku dhaartay shaki waxaanu ku sugnayn inuu waxa weeye ku dhaartay cidaan allah ahayn inuu ku dhaartay mar hadday caynkaas tahay waxay noqonaysaa eh, inay soo gelayso cumuumka waxa la diidayo ta kale xadiiska kale man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak dhaarashada nebiga lagu dhaaranayo calayhi salaatu wasalaam waa dhaarasho lagu dhaartay cidaan allah ahayn saas aawadeed qowlka noocaasa ka soo reebaya nebiga calayhi salaatu wasalaam odhanaya waa lagu dhaaran karaa ama ambiyadaba caam ahaan uga soo reebayaa waa qowl khalad ah aan sax ahayn adiladana markaa khilaafsan weeye adilada iyo nusuusta mid khilaafsan weeye wax daliil ay leedahayna ma jirto dhaarta laata iyo cuze lagu dhaaranayo culamada qaar baa waxay itlaaqeen inay tahay gaalnimo sidaas aawadeed baa loo yidhi laa ilaha illa allahu leh sida loo yidhi waa saasay yidhahdeen bacdi culamada ka mida ah saa maray laakiin saxdu waxay tahay tafsiilka oo ciddii sabku lisaan oo kale ay uga dhacday oo aan tacdiimu laataya cuso weynaynaayo aan uga jeedin isagu markaa kuma gaaloobayo haddana laa ilaha ila allahu dheh maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi waa kafaara maadaama eray xumi ka soo baxay oo afkiisii soo maray yacnii hadal wanaagsan baa laga dambaysiinayaa oo tawxiid ah hadalkaasuna daahirkiisu wuxuu ahaa tawxiidka dee inuu ka hor imanayo waayo laata iyo cuza dhaarashada lagu dhaaranayaa waa arrin marka waxa weeye tawxiidkii ka hor imana dhaartuna sideeda marka allah lagu dhaaranaayo waa tacdiim lilaah allah la weynina marka cidan allah in lagu dhaaranayana waa tacdiim ligayri waa weynayn cid kale la weynaynayo saas aawadeed bay markaa tilmaameen ahlucilmiga qaarkood in waxa weeye dhaarta ilaahay lagu dhaarto oo been loogu dhaartaa inay ka sahlan tahay dhaarta hayrkii lagu dhaarto cidaan allah ahayn lagu dhaarto iyadoo run la sheegaayo cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi laan axlifa billaahi kaadiban axabu ilaya min an axlifa bigayrihi saadiqa oo bilmunaasaba odhan maysid la'an waa inaad taha la an axlifa billaahi kaadiba inaan allah ku dhaarto xaalaan been sheegaayo axabu ilaya waxaan ka jecloo xagga jacaylka uga dhowahay min an axlifa bikayrihi saadiqa in cidaan allah ahayn aan ku dhaarto anoo run sheegaya bimacnaa wuxuu tilmaamayaa dhaarta allah lagu dhaaranaayo iyadoo been la sheegayo iyadoo dembi weyn oo kabiira ay tahay haddana waa ka sahlan tahay dhaarta cidaan allah ahayn lagu dhaaranayo walow run baa la sheegayey shaykhulislaam ibnu taymiya markuu asarka cabdullahi ibn mascuud oo sharxaya wuxuu yidhi meesha waxaa ku sugan laba xasano iyo laba sayo dhaarta allah lagu dhaaranaayo xasanatu tawxiid baa ku sugan xasanadii tawxiidka ku jirta been in lagu sheegayo dhaartaana sayi'atulkadib baa ku sugan beenta dembigeedii iyo sayi'adeedii baa ku sugan dhaarta cidaan allah ahayn lagu dhaaranayana waxaa ku sugan sayi'atu shirki run in lagu sheegayo dhaartaana waxaa ku sugan xasanatu sidqi yan runsheegga la run sheegaayo dhaartaa lagu run sheegaayo xasanadeedii baa ku sugan marka wuxuu yihi xasanatu tawxiidi acdamu min xasanati sidqi xasanada tawxiidku waa ka weynaansha badan tahay xasanada runsheegga waa xasanada tawxiidkaa weyn waayo tawxiidku xasanaadka ugu weyn acdamu alxasanaat weyi ya wa sayi'atu shirki acdamu min sayi'ati alkadib yacni sayi'ada shirkiguna waa ka weyn tahay sayi'ada beenta cala haada waxaa ka soo baxaysa yani waxa weeye dhaarta cidaan allah ahayn lagu dhaaranayo walow runbaa la sheegaya inay ka weynaansho badan tahay maadaama sayi'atu shirki ay ku sugan tahay ta sayi'atulkadibka keliya ku sugan tahay aan shirki ku jirin nooc shirki aanu ku sugnayn ila tan nooc shirkiaa ku sugana ya walow shirku akbarba noqon ee haddana wuxuu noqonayaa marka waxa mid yacni kabaa'irta ka mida oo weyn culamada qaarkood waxaabay yidhaahdaan yacni jinsu shirki acdamu min jinsi alkabaa'ir shirkiga jinsigiisu waa ka weynaansha badan yahay kabaa'irta jinsigeeda loomana jeedo khaslo kasta oo ka mida shirkul asqarka ka mida ayaa marka kabaa'irta mid walba gaarkeeda uga weyn loogama jeedo waxa laga tilmaamaya tafdiilku wuxuu ku saabsan yahay jinsi iyo jinsi ee fardi fardi kuma saabsana waa dhacaysa markaysa markaa bacdu alkabaa'ir oo markaa nooc shirkiga ku sugnayn in marka waxa weye ashyaada shirkul asqarka wax ka mida inay ka wen yihiin waa jirtaa marka la yidhaha masalan alrajulu khayru min almar'a waxaa laga tilmaamayaa jinsi iyo jinsi in laysbarbardhiga ayaa looga jeedaa iyadoo la ogsoon yahay haddana marka waxa weeye ana bacda nisaai afdalu min bacdi rijaal ya marka khasla khasla inay marka waxa weeye sidaa uga weyn tahay mid walba fardan fardan yacni marka loogama jeedo muraadkuna maaha waxaa laga tilmaamayaa jinsi iyo jinsi marka laysku eego jinsigaana laysku xaabiyo jinsiga kalena laysku xaabiyo jinsigan baa weynaansho badan baa laga tilmaamaya macnaha looga jeedaa waa saas calaa kulli xaal yacni tacdiimka laata iyo cuse la weynaynayo aad iyo aad in laysaga jiraa laga qaadanaya wakadalika adilada kale ee caamkiiba siday kutusinayso dhaarta cidan allaha in lagu dhaarto in la iska ilaaliyo dadka qaar waxay sameeyeen inay yidhaahdaan allah iyo rasuulka inay israaciyaan oo ku wada dhaartaan dee rasuulkana sala allahu aleyh wasalam muu ogolaan in lagu dhaarto isaga markaa saas aawadeed yacni waa uu cammimay man xalafa bigayr illahi faqad kafara w ashrak markaa saas aawoode waa in aad la ysaga jaraa laa ilaaha ila allahu dhahana waxaa looga jeedaa haddii aanu tacdiimu laata iyo cuso weynanaya aynay ahayn kafaara looga jeedaa ee ma aha markaa kelmaddu ku soo islaamaya hadduu soo islaamaya muraadku maaha laakiin hadduu laata iyo cuso weynaynaayey iyadu waxay noqonaysaa inuu dib u islaamo ayay noqonaysaa waman qaala lisaaxibihi tacaala uqaamirka falyatasaddaq yacnii ku kasta oo yidhi lisaaxibihi saaxibkii ku yidhi tacaala ukaamirka kaalay aan kula khamaare yani haddaad ii timaaddo waan kula khamaarayaa oo ku kala badinaynaa falyatasadaq waxaa baxsado ha sadaqadaysto sadaqa markaa ha sameeyo oo magaca sadaqadi waxay ku rumowda la yimaado alqimaar iyo almaysir waa bimacnan khamaarku waa shay xaaraan aan bannaanayn inama alkhamru walmaysir waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaani yacni waxaa ilaahay inoo sanamadii waxa la israaciyey yani markaa khamaarkii iyo khamrigii inama alkhamru walmaysir walansaab walazlaamu rijsun min camali shayaan inta mid waliba waa qurun oo shaqada shayaanka ayay ka mid yihiin marka khamaarku waa shay xun waxyaalahu sababayana waxaa ka mid ah xoolihii dadkao lagu cunaayo xaqdarro lagu cunaayo iyo marka waxa nacayb iyo colaad inuu beeraayo nacayb iyo colaad inuu markaa beerayo ayaa ka mida waxyaalahay marka uu sababay kasabkaasina waa kasab aan xalaal ahayn oo xaaraana wey khamaarkana waxaa la yidhaahdaa waa ciyaar kasta oo wax lagu kala helayo ayaa khamaarkii noqonaysa noocay doontaba ha noqoto ciyaar kasta oo wax lagu kala helaayo waxay noqonaysaa marka khamaarkii bay noqonaysa waxaa laga reebaa oo marka waxaweye laga istisnoodaa waxyaalaha marka jihaadka caawinaya yacni ashyaada noocaas laa sabaqa ila fii khufin aw naslin aw xaafirin yacni ashyaada noocaas ah ee marka waxa weeye yani marka lagu tartamayo ama marka waxa weeye marka faras ama waxa weeye marka tulud geela oo rakuub laga dhiganayo ee lagu tartamayo waxna lagu kala helayo ama waxa weeye marka yacni dhugtan wax la dhugtamayo oo liishaan la samaynaayo wax lagu dhugtamayo oo la liishaan baranaayo taasna marka waxa weye wax lagu kala helayo ashyaada noocaas oo kale ah waxay noqonayaan marka iyadu mustathnan ayay marka noqonayaan oo waxa weeye markaa waa la samaynaya culamada qaarkood iyagu waxay shartinayaan waa in uu jiraa yacni marka mid yacni marka si ay khamarkii uga baaqato waxay leeyihin muxallil waa in la helaa oo haddii fardihii la tartansiinaayo labada farasee la tartansiinayo faras kale oo saddexaad aan isagu waxba markaa ninkiisu aanu dhigan waa inuu jiraa haddii cid kale horta lacagta bixinayso oo iyadu inta la tartansiiyo musaabaqada loo qabto markaysaa la siinaa iyada laa ishkaal wax ishkaal kuma sugnaa ya oo labadana ayna iyagu waxba dhiganayn laakiin sharadkay labadu dhigteen ka waran yacani labada nin labada faras kale wataa sharadkay dhigteen ee bimacnaa haddii aad adigu ka dheeraysan adaa labadaba isku qaadanaya ee labada waxaynu dhigannay haddaan anigu dheereeyana anaa isku qaadanaya labadaba taasi waa ta mawdicu khilaaf weeye culamadu isku khilaafsan yihiin culamada shaaficiyadu waxay shardinayaan waa in markaa faras maxallili jiro maxallilkan waxaa ku so arooray xadiis daciifa xadiis daciifa ayaa ku soo arooray oo marka waxaweye tilmaamaaya yacni waxaweeye labada fardood faras kale marka waxa in lagu saddexeeyo oo aan markaa saaxiibkiisa waxba dhigan yani markaa ay suuragalna tahay inuu dheereeyo oo haddii waxaweye laga aamin qabo inuu dheereeyo laga aamin qabo oo la isleeyahy midda iska hagafoo gaabinaya ayaa magac ahaan loo soo geliyey waxaase laga garanayaa markaysa in barqa laga tegayo aanu meel gaadhayn waxay ka dhigan tahay wujuuduhu ka cadami wujuuduhu ka cadami sidii waxaan jirin buu ka dhigan yahay oo aan markaa faraska la soo gelin oo kale ka dhigan laakiin mid loo fili karo ama marka ixtimaal ay suuragal tahay inuu dheereeyo haddii lagu saddexeeyo oo saaxiibkiisa aanu waxba dhigan xaalka noocaasa waa bannaanta yidhaha haddii kale ma bannaano ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen taasi shardi ma aha xadiiska ku so waa daciif waa asixin shardina ma aha saas aawadeed baabkan waa iyada waa la saamaxay waxaa loo saamaxay wuxuu marka u yahay jihaadkii mid caawinaya weye waa mid jihaadkii caawinaya maadaamuu ka caawinaayo ayaa isaga la saamaxay oo marka la banneeyey yacni saas yadaa bay markaa yidhaahdeen marka isagu wuxuu noqonayaa mid bannaan ayuu markaa noqonaya mid bannaan ayuu markaa noqonayaa ayay markaa yidhahdeen ciyaaraha kale marka ashyaada la sheegay aan ahayn ee wax lagu kala helayo kulligood waxay noqonayaan khamaarkii bay noqonayaan maana xoolihii dadkoo baatil lagu cunaayo wax bannaanna maaha ee sadaqadda la yidhi ha sadaqadaysto erayga inuu yidhi keliya oo uu yidhi waxa weeye markaa aan kula khamaaro intaa inuu yidhi keliya ayuu kafaara gud ka samaynaya kafaara gudkaasi waa maxay magaca sadaqadii waxay ku rumowdo waa inuu sameeya la yimaadaa waa inuu sadaqad markaa bixiyaa magaca sadaqadii wuxuu ku rumowdo waa inuu markaa la yimaadaa si markaa kafaara ay uga noqoto macsidii ka dhacday ile in marka waxa weeye la dalbo shayga xaaraanta lafteeda ayaa markaa dembi ah xadiiska laba boqol konton iyo sideed can shadaad ibni awsin can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal sayid listikfaari an taquula allahuma anta rabbii laa ilaaha ila ant shadaad ibnu aws waxa uu nabiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sayid listikfaari istikfaarka ka ugu mudani ee ugu fadliga badani an taquula waa inaad tidhaahdo allaahumma yaa allaahu anta rabbii adigu waxaa tahay rabbigay laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane khalaqtanii waad i abuurto waad ii uuntay wa ana cabduk walxaal ana anigu cabduka addoonkaagii aan ahay adiga ku caabudaayo wa ana calaa cahdik waxaan ku caabudayaa wa ana calaa cahdik aniga oo walxaal ana anigu calaa cahdika ballankaagii aan ku suganahay ballankaagii aan ku suganahay inaad isku caduftaana bannaan aad tidhahdo waxaad ii abuurtay wa ana cabduk walxaal ana anigu cabduka aan addoonkaagii ahay wa ana walxaal ana anigu calaa cahdika cahdigaaga ku suganahay wa wacdika iyo ballanqaadkaaga ma istatactu intaan kari karo intaan kari karo acuudu bika min shari maa sanact acuudu bika adaan ku magan galay allaahow waxaan kaa magan galay min shari maa sanactu wixii aan sameeyey sharkiisa aan kaa magan galay ay min shari sunci ama min shari aladii sanactu kaan sameeye sharkiisaan kaa magan galay kaan sameeye sharkiisaan kaa magan galay ama min shari maa sanactu ay min shari suncii ficilkayga sharkiisaan kaa magan galay abu'u laka binicmatika calay abu'u laka adaan kuu soo noqonayaa kuu qiranayaa binicmatika nicmadaada calaya korkayga aad igu nicmaysaan kuu qiranayaa ba'd waa noqoshada weeye marka wuxuu tilmaamayaa ictiraaf iyo marka waxaweeye inaabo iyo towbo ayaan kuula soo noqonaya yani nicmadana waa khiray wa abuu bidanbii abuu laka adaan kuu soo noqonayaa shukrina kugu soo noqonayaa binicmatika calaya nicmadaadii igu nicmaysay nicmadii waa qiranayaa qirashada nicmada la qirto qudheeduna waa nooc shukrinaqa ka mid a wa abuu bidembii dembigaygana waa kuula soo noqonaya bimacnaa waa ku qiranaya dembigayga inaan dembaabo dembi la imi waan kuu qiranaya fainahu laa yakfir dunuuba ila anta fa shaniya laa yakfir dunuuba ma dhaafayo dembiyada ilaa anta adiga mooyaane cid kale dhaafi cid kaleoo dembiyada dhaafaysa ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yihi ruuxa sidaa yidhaahda man qaalahu min annahaari muuqinan bihi famaata min yowmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli janna kii maalin yidhaahda isaga oo yaqiinsan yidhaahda oo dabeedna maalintaa dhinta intaanu habeensan ahlu jannuhu ka mid yihi waman qaalahu min alleyli muuqinan bihi famaata qabla an yusbixa fahuwa min ahli janna kii wakhti habeennimaa yidhaahda xaal uu yaqiinsan yahay oo si hubaaloo yaqiin ah u rumaysan yahay oo aanu ka shakisnayn sidaa yidhaahda oo dabeedna habeenkaa dhinta qabla an yusbixa intaan waa beriisan ka hor dhinta fahuwa min ahli janna ahlu jannuu ka mid yahay xadiidkan bukhaari baa la gaar noqday istikfaarka in lala yimaado ilaahay dembi dhaaf la weydiisto la farabadsadaa waa shay fiican oo dembiyadii baa ilaahay laga baryayaa inuu allah kaa dhaafo gufraan iyo dembidhaaf baa ilaahay la weydiisanaya marka astakfirullah astakfirullah bacdi salaf markii la weydiiyo la yidhi istikfaarku waa sidee wuxuu yidhi waa astakfirullah astakfirullah inaad tidhaahdo axaadiista nabiga sala allahu alay wasalam qaarkood waxaa soo arooray inuu odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam astakfir allaha wa atuubu ilayh ya allah baan dembi dhaaf weydiisanayaa xaggiisana waa u toobadkeenaya waa u soo noqonaya haddaba siiqooyinka ilaahay dembi dhaaf lagu weydiisanayaa waa badanta astaqfirullah dee alfaadda qaarkood waaba ku asaxday sida markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadda ka baxo wuxuu odhan jiray saddex goor astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah marka siyaalaha allah loo dembi dhaaf weydiisanayo siiqooyinka soo arooray way kala fadli badan yihiin siiqadan baa ugu mudan siiqadani waa dheer tahay waana afdal sayidulistikfaar baa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay koobsanaysaa towxiid allah la keliyeynaayo la waxidaayo waxay koobsanaysaa dembiyadii oo la qiranaayo waxay koobsanaysaa magangal allah laga magangelaayo sharka dunuubta waxay koobsanaysaa in waxaweeye allah dembidhaaf la weydiisanaayo waxay koobsanaysaa in allah marka cibaadada loo keliyeynaayo laa ilaaha ilaa ant waxay koobsanaysaa e, afcaasha ilaahay in la qiraayo anta khalaqtanii oo inuu markaa keligii allah abuuray yacnii allah keligii inuu abuuray oo cidi ayna la abuurin cid kalena ayna abuurin taasina waa nooc tawxiida waxay koobsanaysaa dembiyada dhaafitaankooda in allah lagu koobaayo oo nooc tawxiida ah fa innahu laa yakfiru dunuuba ila ant dembiyada ma dhaafaayo cidaan adiga ahayn aduunbaa dembiyada dhaafa yacnii nebina dhaafi maayo malagna dhaafi maayo welina dhaafi maayo allah baa dembiyada dhaafaa laa yakfiru dunuuba ila ant waxas waa nooc tawxiida weeye marka maadaama ashyaadaa badan uu koobsanaayo weliba ay la socoto inuu ballan qaadaayo inuu markaa ballanqaadka ilaahay oofiyo ya taasna uu ballan qaaday siiqadani waxay tahay waa eh, afdalu siiqa lilistikfaar siiqada ugu fadliga badan istikfaarka uguna sawaabkii ajarka badan weeye yacni saas yadaa weeye saas aawadeed habeenkii iyo subxi kastaba ruuxu inuu yidhaahdo way fiican tahay cala alaqali mar inuu yidhaahdo ugu yaraan fadli weyn baana ku jiro dee cidda yaqiinsane sidaa tidhaahda hadday maalintaa dhimato ama habeenka ay tidhi ay dhimato inay janno gelayso baa loo ballanqaaday ya ballanqaad weyn weeye marka taasna waxaa laga qaadanayaa fadliga dikrigaasi leeyahay baa laga qaadanaya sidaas aawoodee inaan la dayicin ee la laazimo in habeen kastaba la yidhaahdo ama subax kastaba la yidhaahdo in aad iyo aad loogu dadaalo ayaa laga qaadanaya wa ana cabduk cubuudiyada waxaa loo jeedaa cubuudiya khaasa oo cubuudiyadu waxay u qaybsantaa siday ahlucilmigu sheegeen cubuudiya caama iyo cubuudiya khaasa cubuudiyada caamka macnaheedu wuxuu noqonayaa waa mamluuk lillah mid allah leeyahay oo allah ku tasarufaayo allah abuurtay ya saasaa macnuhu dhacay waa cubuudiya caama marka gaalkiiyo muuminkii mid walba bi hada alictibaar waa addoon ilaahay waa cubuudiyadii guud cubuudiya khaasaa jirta cubuudiyada khaaska waa maxay waa in laga tilmaamayo bimacnaa caabidu lilaah waa mid allah caabudaaya oo marka waxa weeye xaqii cibaadada gudanay taasi waxa weeye waa madxi waa ammaan cubuudiyada gaarka ahi ammaan wey saas aawadeed cidda marka ahlu iimaanka a unbaa cubuudiyada lagu sifeeya ya marka waxa weeye ujeeddada ugama jeedo waana cabduka bimacnaa ilaahu adaa ileh keliya macnihii khaaska ahaa macnaha khaaskii ka caamkaana waa laasimsanaya laakiin ka caamka ay ka khaaska laasimsan maaha ya laakiin macnaha khaaska ahi kii caamkaana waa laasimsanaya wa kullu caabudi lilaah inuu mamluuk lahu yahay shaki kuma jiro ya mid kastoo allaha caabudaya keligii oo cibaadada u keliyeynaya oo muwaxid in allah leeyahay oo addoon ilaahay yahay oo biddo ilaahay leeyahay uu yahay dee shaki kuma jiro hmm. laakiin mid kastoo allah mulkiya maaha xaqii cibaadada mid gudanayo allah keligii caabudaayo maaha yacni saas yada ma marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal fadliga dikrigaasi leeyahay baa laga qaadanaya fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant marka dembiga inuu kaa dhaafo cid kale waa inaan laga baryin haddii la yidhaahdo waxa dee weli hebel ow dembigayga dhaaf ama la yidhaahdo rasuulkii ilaahay oo dembigayga dhaaf ya oo dembigii allah laga galay cid markaa waxa weeye allah ka soo hadhay laga baryo inuu kaa dhaafo dee tan noocaasi waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa tawxiidkii ka hor imanaysa noqonaysa ya fii munaafaa litawxiid tawxiidkii mid ka hor imanaysay noqonaysa waman yakfir adunuuba ila allah yani cid dembiga dhaafaysa ma jirto allah mooyaane yani waxa weye istifhaam bimacna nafyi ay laa axada yakfiru dunuuba ila allah axaadiistana mawaadiic marka mutacadid ay soo aroortay laa yakfiru dunuuba ila ant laa yakfiru dunuuba ila ant xadiiskan baa ka mida xadiiskii dalamtu nafsii dulman kasiiran yani waxa weye isaguna saas ilaga waa koobsanayey axaadiis kale qudhiisa waa ku soo aroortay ya markaa saas aawadeed yani markaa dembiyada dhaafitaankooda allah baa la gaara yani wax sukuuku kufraan la yidhahdaa shareecada islaamka kuma sugnaa kiristaanku waxay isticmaalaan shatiyada dembidhaafka waxaa laga goostaa wadaadada nasaarada waxaa jira shatiyaa jira shatiyo sida shatiyada cashuurtee la goostoo kale baa shatiga dembidhaafka intuu kaniisadda tago babka u tago oo lacag bixiyo oo lacag siiyo ayuu odhanayaa shatigii dembidhaafka i qor markaas u qoraya shatigii buu siinaya sukuukulghufraan baa la yidhahda waa shatiyadii dembi yacni waxaasi markaa waa abaatiilo waa wax tawxiidkii ka hor imanaya weeyi marka wax shabbahaya inay muslimiinta la yimaadaan ma aha ta noocaas wayna iska jiraan hadda aayadda maxaa laga jawaabayaa qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaam allah waxaa laga jawaabayaa waxay ku saabsan tahay wixii qalada iyaga laga galay ee gef ahe lagu gefay inay cafiyaan u dhaafaan laakiin dembiga allah laga galay ya yani markaa kuma saabsana waxay ku saabsan tahay wixii idinka laydinka galay qalada yani u cafiya oo ha ku ciqaabina ha ku ciqaabina ha kaga argoosanina muraadka looga jeeda waa saas halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk